isiiyo shaaraf ciheeda hohyaday timahadabidka haan ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow asalaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulan waxaan meel loo joogtaan is walbadan oo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanes waa badqabka bulshadeena mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa sabti taarikhdu waxay ku aaseysan tahay sideedlabaatanka bisha janaayo sanadda qodobadaad barnaamijka kulanka ku maqli doontaan waxaa qeyb ka ah magaalada lascaanood waxaa ka furmay shirka ayaa ka tashiga gobolada sool iyo sanaag iyadoo markaa lasoo warinaya in ciidamada somalilan markaa ay dhaqaaqyo wadaan waad degeysan doontaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo aragtidooda ku biiriyay shirka ayana waxa ay ka qabaanna waa soo qaadan doonaa sidoo kale waxaad degeysan doontaan oo barnaamijkan qayb ka ah israa'il oo wili wada dadaalo iyo howlgallo markaa ay ku dhibaateynayso shacabka falastiiniyiinta iyadoo iska laga soo sheegaya qaybo ka mid a ah waddanka waad dhegaysan doontaan qodobadaas iyo qodobada nugu soo kordha warar gudaha iyo dibadda xubnihii joogtada ah ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada kulanka keenan xusuusne xafifteedii xusuusne nabsi kaama hagaage maku kudhageedu yahay nafsi kaama hagaagee waa kan horteeda ku keenay erey kale ayaa ku jira codadka waxaa laga hayaa maxamed nuur greeg iyo aamine xuseen ereyada iyo lahanka maxamed cali nahaari ayaa saaray waana heesihii soo baxay kii daafur baynu noogu ahayn barnaamijka kulanka k nn war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad markastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmasho malmasho tirisoo masaakiinta goysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doonin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaan isiiya shaaraf ciheeda hohoyaday timahadaabidkaha ku e noolo cawiya subaho qeybaha hore barnaamijka kulankeena eed gudagelana dhageystayaal aynu ku bilownay magaalada laascaanood xarunta gobolka sool maanta waxaa ka furmay shirka ayaka tashiga dadka degan gobolada sool iyo sanaag iyo qeybo kale oo waqooyiga soomaaliya ka mid ah waxaa markaa la sheegay inuu maalmo socon doono shirku waxaa isugu imaanaya isimada dhaqanka waxgaradka bulshada aqoonyahanka iyo dhammaan bulshada gobolka sool iyo waa gobolada sool iyo sanaag waxaa aragtidooda ka dhiibtay kana hadlay qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo xubno horey xero looga soo qabtay xukuumadihii dalka ka jiray mahdi maxamed guureed khadar ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka ahaana hadeertan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koobiyo tobanaad ee soomaaliya ayaa muddo kadib ka hadlay dhacdooyinka siyaasadeed ee soomaaliya arrimaha ku aadan dagaalka ka dhanka al-shabaab ee dalka ka socda sidoo kale waxa uu ka hadlay si guud xaaladaha dalka iyo arrimaha ku aadan sool iyo sanaag somalilan wuxuu ugu baaqay in marka ay shacabka ka daayaan caburinta iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay ku hayaan waa kan xildhibaan mahdi khadar guleed ra-iisul wasaare ku-xigeenka hore ee dalka haatan ah mudan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya asalaamu calaa rasuulilah sayidina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ugu horrayn bahda warbaahinta soomaaliyeed kaalin muhiima oo ah baad qaranka ugu jirtaan oo ah maadaama saxaafadda ama warbaahintu ay tahay rukniga afraad ee dowladda in waxa wanaagsan eh, aydun idun gaadhsiisaan iyo tallaabooyinka fiicanee qarankeennu qaado aad ummadda gaadhsiisaan mar labaadka waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto saddex qodob eh, kow ay ugu horrayso inaan baaq u diro eh, walaalahayga soomaaliyeed ee reer laascaanood ama gobolka sool ugu horreyn waxaan cambaaraynayaa xoogga iyo cududda lagu isticmaalay shacabka birmageydada ah ee aragtidooda muujinayey maadaama shan bilood dalka aan ka maqnaa maantana aan soo noqday aan ku biirinayo marlabaadkana u soo jeedinayo in si nabada iyo wadahadal iyo wadaxaajood wixii faraqah ee jira somalilan iyo reer laascaanoodba ay ku dhammaystaan qodobka labaad ee aan rabaa waxa weeye oon ka hadlayaa inaan ku biiriyo ra'yigeyga iyo aragtideeda xildhibaan ahaan ama mas-uul soomaaliyeed ahaan taageero weyn oo aan u taageersanahay kuna barbar taagnahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya jihaadka xaqa ah ee uu kula jiro hormuudkana uu yahay hogaankana uu yahay argagixisada khawaarijta ah ee daacish iyo al-shabaab waddo keliya ayaa soomaaliya inoo furan labayo soddon sannadood kadib lix iyo toban sannadood oo al-shabaab iyo dhiiggii khawaarijtu fadhi iyo jiif iyo joogba inoo diideen waddo keliya maanta inoo furan inaynu xoog iyo xoolo iyo ra'yi iyo cudud iyo dhallinyaro haddaad tihiin aynu berber istaagno madaxweyneheenna xukuumaddeenna berber istaagno aynu jihaadkaa ka qayb qaadanno halgudhaggeennu waxa weeye wax walba xagga dagaalka dagaal baynu ku waajahaynaa iyo inaynu muquuninno iyo inaynu iska dhicinno ilaahay idamkiisa qodobka saddexaad ee aan rabo fursaddan uga faa'idaystaa waxa weeyaan taageero weyn oo aan u muujinayo culammaaudiinka soomaaliyeed baraarugga culimmada soomaaliyeed in laga dhiidhiyo eh, habdhaqanka qallafsan ee jiif iyo joog bay noo diiday nabad inoo diiday horumar inoo diiday ee eh, khawaarijta al-shabaab iyo daacish ay berriinsadeen inay ku bahdilaan inay ku gumeeyaan shacweynaha soomaaliyeed in mustaqbalka dhallinyarada soomaaliyeed ay ku baabiiyaan waa berber taagannahay baaqii ka soo baxay waa taageersannahay wixii uga baahan xagga shuruucda ee golaha shacabka iyo baarlamaankana aragti cod dheer baannu ku taageeraynaa in wixii shuruuc u baahan sharci laga dhigo loo rogo lalana dagaalamo fikirka xarjigta iyo argagixisada hadduu ilahay qodobka u dambeeya waxaan codkayga ku biirinayaa muslimiinta dunida guud ahaanba oo ka dhiidhiyey kitaabkeenna kariimka ah ee quduska ah ee xagjirku ay ku gubeen swiden waxaasaan falaya dhanmaar qudheedaba waan cambaaraynayna waxaanan leennahay kutubta qaadisiyada kitaabka qur-aanka ee muqadaska ah lama gubi karo lamana xumayn karo iimaankeenna iyo islaamnimadeenna iyo ummadnimadeenna ku dhisan anigu mar walba waxaan aaminsanahay waad og waxaan ahay siyaasi soomaaliyeed ama xildhibaan u taagan midnimada ummadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed si nabada iyo dib u yegleelida dharankii soomaaliyeed oo mid ah inaan ka shaqayno wax walba oo taageeraya in si nabad ah dadkan iyo dalkan dib loogu yegleenayo waa mahdi khadar guuleed ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee xukuumadda soomaaliya haatan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya oo ka hadlayay arrimo dhowr oo kamid ah xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyo si guud iyo sidoo kale aragtigiisa ku aadan gobolada sool iyo sanaag markan waxaan sii raacinayaa isla xildhibaan kale oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo isna ka hadlay aragtigiisa ku aadan shirka ah ee katashiga gobolada sool iyo sanaag ee ka furmay laascaanood waxa uu ka hadlayaa xildhibaankan arrimaha uu sheegayo ay kamid yihiin in somalilan loo baahan yahay inay ka dayso shacabka laascaanood iyo goboladaba tacadiyada ka dhanka bini-aadanimada ay ku hayso dadkaana markaa ay si xora ah aragtidooda kaga hadlaan aragtidooda siyaasiga iyo waxa iyagu danta u ah waa kan xildhibaan cabdilatiif muuse sanyare oo kamid ah baarlamaanka soomaaliya magacay waa cabdiladiif muse nuur sanyare shirka laascaanood aragtida aan ka qabo waa caddahay horena waa u qeexay haddana waa ku celinayaa shirka laascaanood waxaan ka qabaa dadka reer s c oo maanta aan cidi u maqnayn ee odayaashoodii dhaqanka iyo guddigii soddon iyo saddexda ahaa iyo waxgaradkoodii iyo caqligoodiiba meeshaas yaallo inay tale iyaga u khaasa kala soo baxaan wax alla wixii ka soo baxa oo midnimada soomaaliya u hiilinayana waa ku taageeraynaa waxaan rabaa inaan laba kelimo oo baaqa aan ku daro kelimadda koowaad waxaan rabaa inaan u jeediyo ummadda soomaaliyeed oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda dadkaas waa dad u tashanaya danihii iyagu ay lahaayeen soomaaliyana dastuurka u qoran tuulo kasta oo meel gaara isu taagta waxay hoos tegaysaa federaalka dadkaas danaha ay leeyihiin oo iyagu go'aan ay ku gaaraan in dowladdu ictiraafto soomaaliyana ku raacdo una hayliso eh, baaqa labaad waxaan u dirayaa maamulka somalilan eh, khasab idinna ma ogolidin inaa cid khasabtaana lama rabo aragtidiinnu waa idiin gaar iyagana tooda waa u gaar daristooyadana hagaajiya xadgudubkana joojiya intaad xadgudu samayseen baa idinku filan iyadaana la rabaa inaad ka toobad keentaan raalligelina ka bixisaan waxa aad samayseen shan iyo tobankii sano aad magaaladaad joogteen oo haysateen nimankaas aragtidiinnu idinka waa idii gaar iyagana aragtoodu waa u gaar aragtoodu waa calanka buluugga ah aragtidiinnuna waa calankaa wadataan tiinnu hadday idii hirgasho idii hirgeli karto hirgashada laakiin tooda iyo xorriyaadkooda u daayay soomaaliya waa xor dadkoodana waa xor qof qolo kastaana waa xor qolo qolo cabursan karta iyo qolo qolo xoogi kartaana ma jirto waxaana fiican in la is-ixtiraamo oo cid waliba cidda dariska ay ixtiraamto walaaltinimada iyo darisnimada iyo dhaqan wanaaggana la hagaajiyo siyaasaddana qof walba maskaxdiisa meeshuu u socdo loo daayo yaan hawa aan waxba ka jirin oo khiyaali ah yaysan idinla xadgudbin oo bohol inaan ka soo noqon karin aydan idi gaarsiin ixtiraama dadka fikirkooda wixii ka soo baxana qaato aqbala waxa idinku aad rabtaanna in laydinku ixtiraamo ka shaqeeya waa mahadsan culummadu horta hadba intii joogtaa matasha culimmaa joogtay soomaaliyeed waxay soo saaraan baana soomaalidu ay qaadanaysaa waxaana laga sugayaa wax kitaabka qur'aanka ee sunnada nebiga ogoshahay oo shuruucda islaamka ku cad inay keenaan meeshii ay maraan culimmadu wax dhigaan baana la dhigaynaa kalena shaqaynaynaa dalkaanina wuxuu u baahan yahay halgan dheer oo dib loogu soo celinayo sharafkiisii laguna qabanayo argagixisada dhowr iyo tobankii sano u dambaysay hallaysay soomaaliya oo sumcaddeedii iyo nolosheedii iyo dhaqaalaheediiba la degtay culimmaduna door bay weligood kulahaayeen lahaayeen doorkooda inay culimmadu soo ceshtaan iyagoo midaysan waa bogaadinaynaa waana ku taageeraynaa horta se u aragtaa ma laha oo dee kitaabka qur oo lagu istaagay qofka islaamka ah waa waajib saaran inuu ka xumaado wuxuu uu qaban karana uu qabto waa diintayadii iyo sharafkayagii dadweynaha reer muqdisho oo mudaharaadana haddee codkaygay ku hadlayaan saasay nagu matelaa annaguna qaraaraad baanu ka keeni doonaa waxa aanu ka qabno oo dee wax shala dhacay weeye baarlamaanka wixii shala dhacay islamaantaba kama jawaabaana waa ka fakaraan nadaam bayna soo marsiyaan waxooda aad baa u mahadsanta xildhibaan cabdiladiif muuse nuur sanyare ayuu ahaa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka koobi tobanaad ee soomaaliya ee maanta ka qaybgalay kulankii baarlamaanka kalfeega dhegeysi labaad kulankii saddex tobanaad ee golaha shacabka baarlamaanka uu shir gudoomiye gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacbiga mudane cabdulaahi cumar abshirow waxaa markaa ajendihiis u ahaa qeybinta akhrinta labaad ee hindis sharciyeedka hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka waxaa markaa furitaanka kalfadhigan hay-adaha qur-aanka kariimka ka akhriyey xildhibaanada baarlamaanka hortooda sheekh xasan al alwaajidi oo kamid ah xubnaha culimada soomaaliyeed ee ka qeybgalayay shirkii culimada soomaaliyeed ee dhowaan lagu soo gunaanaday magaalada muqdisho gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabiga ee baarlamaanka soomaaliya cabdulaahi cumar abshirow ayaa soo xiray kulanka isagoo markaa xildhibaanada siiyey muddo saddex maalin inay kusoo akhriyaan hindis sharciyeedka hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ee xildhibaanada loo qeybiyey iyadoo wadanku ku jiro xaalad dagaal qeybo kamida ah gobolada dalkuna ay ka soconayaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab muqdisho waxaa dhowaan ka furmay shirkii culimada oo muddo dhowr maalmooda ka socday ugu dambeynna lasoo gebagabeeyey haddaba waa maxay doorka culimada ay ka qaadan karaan dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaa warbixintan inoogu eegaya doorka culimada soomaaliyeed oo ku midaysan hal madal oo looga soo horjeedo afkaarta xagjirnimada iyo sidoo kale fikradaha ay al-shabaab ugu qiildayaan diinta ayaa ahaa waqti dheer mid bannaan marka laga reebo culimmo kooban oo si iskood ah madallo kala duwan uga jeediyey aragtiyo ay ku diidan yihiin fikradaha waxay ugu yeereen argagixisada balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shir lagu caddaynaya mowqifka culimmada waxa uu isugu yeeray inta badan culimaauddiinka soomaaliyeed oo ka kala yimid gobollada dalka iyo dalka dibaddiisa magaalada muqdisho ayuuna shirweynaha culimmada ka furmay bartamihii toddobaadkii hore muddo afar maalin ah ayuuna socday waxaana culimada shirkaasi ka qayb gashay ay isku raaceen inay u midoobaan dagaalka dhinaca diinta ah ee dowladdu ay kula jirto dagaalamayaasha kooxda al-shabaab markii ugu horreysay ayaana la qabtay shir ay culimmada mowqifkooda ku caddeeyeen waxaana shan iyo toban sano ka hor mowqif la mida midka hadda ay qaateen culimmada gobollada dhexe uga dhawaaqay ururkii ahlu sunna oo dagaal diimeed la galay al-shabaab oo markaasi duulaan ku ahaa gobollada dhexe waxaan marnaba maraggaan u baahneen in kooxda al-shabaab ay marar badan dhallinyaro soomaaliyeed ku qaldeen ama ay u adeegsadeen fikrado qallafsan oo dhanka diinta ah inta badan culimada soomaaliyeed ayay shacabku ka sugayeen mowqifkooda ku aadan dagaalka dowladdu ay kula jirto dagaalamayaasha kooxda al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana muddo dheer kadib waxa uu culimmada soomaaliyeed ugu baaqay inay dagaalka al-shabaab ka dhanka ee dhanka diinta ah ay u midoobaan si looga adkaado kooxda al-shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeya dowladda dagaal kula jirtay haddaadan qalbiga ka tabar yarayn qofkaa xoog badan adduunyadu ugu jirto haddaadan caqiidada iyo caqliga aadan ka tabar yarayn qofkaa xooggan adduunka ma jirto laakiin markaa qalbiga daciif ka noqoto oo xaqa caqiidada iyo fikirka iyo dareenka iyo maxaanku rahdaa maad ah, daciif ka noqoto markaasaad si kastood qalab waaweyn iyo maal badan iyo daaro dhaadheer iyo xoolo badan oo bangi yaal aad u leedahay daciifaad tahay shirkan culimmada isugu timiday in badan oo culimmada kamid ah ay dhaheen weli ma ayan dhicin in intaanoo culimaa isu timaado sidaana ay u hagaagsanaato ilaahay idankiis shirkii ugu horreeyey hadduu ahaa kii ugu dambeeyey ma noqonaayo culimmadeennu shirar xilliyaysan ayay yeelan doonaan mujtamacana culimada dhismaana sidoo kale odayaashii dhaqankaan rabnaa gabdhahaan rabnaa dhallinyaradaan rabnaa haddaba muxuu noqon doonaa doorka culimmada haddii dhowaan la sameeye madal ay ku midaysan yihiin culimmada soomaaliyeed qoladan khawaariijta ama sharwadayaasha ummadda way dhibeen intaas sano ilaahay subxana wa tacaala xirigu u dheereeyey xiriga u dheereeyey marka nihayadooda weeye waa noo caddahay bishaarada arkaynaa culammada iyo iskhilaafsaneed oo heshiisay arkaynaa waxaan arkaynaa dowlad iyo ummad oo wada heshiis dowladda ah, iyo culammada heshiisa arkaynaa ummaddii oo kacdayn arkaynaa waxaasoo dhan irhaasaad waxay daliil u tahay ilaahay subxana wa waddanka inuu khayr rabo marka aad baan rajo weyn uga leenahay inay diinta markaan waddadii ee wanaagsaneed ee ku dhacday kuwaasna ilahay gacantooda ka baxay saddex boqol inaan nahay nin kasta toban wiil iyo toban qori ha loo diro waa saddex kun oo nin waa isu keenaynaa muddaan kala qaadaynaa gobollada soomaaliya gobol ka midaan ku xoraynaynaa rasaas iyo raashinna dowladda haysa haddana sidaasaan leeyahay weliba haddaad isi leedihiin asagoo awal meel ciidan la ka yimid toban weligood aan qori qaadinan ilaa igu xukuma inaan keeno iyo qoryahooda geesta kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ayaa culimmada soomaaliyeed ka dalbaday in mowqifkooda aysan ku ekeenin keliya mid hadal ku kooban waxa uuna sheegay inay diyaar u noqdaan inay tagaan gobolladii laga saara al-shabaab laakiin hoggaanka dhabta ah ee ummadda quluubtooda la hadlaya waa culimmada soomaaliyeed waxaa maanta halkan ku soo gunaanadmay jiritaankii khawaarijta culimmadana hal shay baan kula dardaarmaya weliba inta dabadda nagaga timi ee aad loo dhegaysto xamarna timaadeennana aragteen kalka dambe inaynu isku aragno galcad iyo baan rabnaa iyo ceelbur iyo meesha la yidhaahdo jilib iyo meel walba khawaarijtu toogto oo wiilka askariga ee xabadda ridaya uu dugsado waanadiinna iyo hadalka xaqaad u sheegaysaan iyo hoggaanka dawladda marka laga tago mowqifka culimmada soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya ay ka qaadatay fikradaha xagjirnimada iyo sidoo kale dagaalka ka dhana al-shabaab waxaana xusid mudan in kooxda al-shabaab iyana ay soo bandhigeen culimmo taageersan mowqifkooda oo ay ku muujiyeen mowqifka diimeed oo ay adeegsadaan inta badan gobolada dalka waxaa ka socda gulufka dhana dagaalamayaasha kooxda al-shabaab waxaana si wadajir ah u galay dagaalkaasi ciidanka dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka oo iskaashanaya waxaana hadda ku biiray cudhimada soomaaliyeed oo caddeeyey mowqifkooda ku aadan dagaalka ka dhana kooxda al-shabaab wuu mahadsan shucayb oo warbixinta inoo diyaariyey barnaamijka kulanka keena dhegeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal

weli barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmiin aad nagala socotaan dhegeystayaal markan israel hadaan eegno laba qof ayaa dhaawaca lagu gaarsiiyey banaanka magaalada silwaan loo yaqaano oo ah magaalo qadiimi ah taasi oo ku taala magaalada barakeysan ee qudus qeybo kamida ah dhulka ay xooga ku haysato israel warbaahinta israel ayaa sidaa ku warantay afeen u hadlay hay-adda ka jawaabista musiibooyinka waxa uu sheegay in ay ka dhacday toogasho iyo rasaas lagu furay aabbe toddobayaafar sano jir iyo wiilkiisa oo isaguna ah saddexdaa sano jir kuwaasi oo haatan ku jira xaalad aada u adag kadib markii la dhaawacay rasaastuna ay ka haleeshay qeybaha sare ee jirka hafayeen u hadlay booliska israel ayaa u sheegay warbaahintaas in markaa dhacdadu ay ahayd mid argagixiso siday hadalka u dhigeen sidoo kalena ay dadka dhibaatada soo gaartay isbitaal la geeyey qaarkoodna ay dhaawacyo halisa soo gaareen waxa ay imaaneysaa dhacdadan iyada oo markaa maalin kadib toddoba kamida ah ciidamada israel lagu dilay qeybo kamida ah dhulka barakeysan ee magaalada qudus khamiistii israel ciidamadoodu ayaa qaaday weeraro ay dad badan ku dhinteen oo markaa howlgallo ka dhana shacabka falastiiniyiinta oo ay ka fuliyaan dhulka daanta galbeed waxaana lagu dilay daraasiin shacab ah iyo ay ku jireen haweeney da-ah marka waxaana weli sii socdaa iskoorimaadyada dhexmaraya ciidamada hubeysan ee islaamiyiinta ee falastiin ee doonaya inay iska caabiyaan markaa israel iyo kuwa kale ee israailiyiinta waxauu ahaa mid kamida ah weeraradii ama weeraradii ugu dhimashada badnaa ee laga sameeya dhulka daanta galbeed tan iyo markii weeraradii loo yaqaanay intifada ee laga sameeyay intii u laba kun ilaa laba iyo shan dhulka falastiin labaiyo jir falastiiniya ayaa ku jiray dadka lagu dilay qeybo mid ah tuulada loo yaqaano al ram ee waqooyiga dhulka barakeysan ee magaalada qudus israel ayaa waxaay markan qaadaysay weeraro toos ah iyadoo ciidamadoodu ay awood u adeegsanayeen in markaa ay barakiciyaan shacabka falastiiniyiinta ah si markaa ay u deegaameeyaan una dejiyaan halka dadka israa'iiliyiinta ah waxaana arintaa markaa ay ka yimid gadood ay sameeyeen shacabka falastiiniyiinta iyo iska caabin sanadii lasoo dhaafay howlgallo militari iyo duqeymo ay sameeyeen ciidamada israel waxaa lagu dilay ilaa boqol iyo konton ruux oo falastiiniyiin ah iyadoo tareentaa ka badanna lagu dhaawacay waxaana mar kale muuqataa inay soo laba kaclaysay xiisada u dhexeysa israel iyo sidoo kale shacabka falastiiniyiinta dhinaca kalena koongareska dalka beyru waxa ay diideen codsi ka yimid madaxweynaha waddankaasi beyrow ee dina bullard kaasi oo ku aadanaa in markaa lasoo hormariyo doorasho deg degana la qabto iyadoo ay sii soconayaan dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka soconaya dalka beyrow sharci dejiyaashan baarlamaanka waxa ay markaa eh, bishii lasoo dhaafay isku afgarteen in doorashooyinka ay dhici doonaan ilaa iyo sanadda sanada ama horaanta abriil doorashooyinka hordhaca balse waxaa markaa jirtay in lasoo jeediyey maadaama dalku ku jiro qalalaaso siyaasadeed iyo mid amniba shacabkuna ay dalbanayaan in xukunka ay ka degto dina bullart oo ah hogaamiyaha beyro in markan lasoo dedejiyo doorashada si markaa waqtigu uu noqdo doorashadana loo qabto mid waqtigeeda kasoo hormarta dalkan uu kaga baxo xaalada uu ku jiro xisbiyada dalkaasi ee eh, siyaasadda looga guuleystay ee eh, madaxweynihii hore ee wadanka eh, beder castello ee bidixda fog waxa ay dalbanayaan in marka doorasho deg dega ah la qabto dastuurka wax kabedel lagu sameeyo si markaa dalka uu kaga baxo dhibaatada uu ku jiro waxaan u baahan in dib u habeyn lagu sameeyo dastuurka horumar laga gaaro waa la diiday in horsocod la sameeyo doorashaduna ay hor u socoto taasi ma ahan mid sax ah ayuu yiri mid ka mid a ah xubnaha xisbiga eh, midigta fog ee markaa iyagu taabacsanaa madaxweynihii hore ee waddanka dhinaca kale hogaanka koongareska jose williams waxa uu isna yiri waxaynu dooneynaa in codkeena loogu heliyo qaranka in wax laga bedelo dastuurka iyo in doorasho lasoo hormariyo intaba waa la diiday taasi ma aha mid aynu u baahannahay waxaynu doodeynay muddo toddoba saacadood ah intaa kadib weli ma jiro go-aan la gaaray oo aan ahayn in la diiday in doorashada waqtigeeda laga soo hormariyo dalkan dhaca koonfurta qaaradda ameerika ayaa waxaa uu ku jiray fadqalalooyin siyaasadeed tan iyo toddobadii bishii desembar ee sanadii hore markaa oo xilka laga tuuray bedra castillo lana xiray kadib markii la sheegay inuu ku tuntay dastuurka waddanka uuna doonayay inuu kala diro koongareeska waxa ay dibadbaxyaashu dalbanayeen in markaa markii la xiray isaga lasoo daayay sidoo kalena xafiiska ay banayso dina balart oo ah hogaamiyaha beru oo iyana markaa lagu eedeynayay inay ku fashilantay shaqooyinkii loo egmaday dibadbaxay socday kadib weli ma jiro wax markaa ilaa iyo haatan lagu guuleystay oo ah isbedel dhanka siyaasadda ah bedro castilo waxaa badashay ku-xigeenkeedii oo ahayd bullart oo markaa loo doortay inay iyadu noqoto hogaamiyaha wadanka kadib markii isaga la xiray bullarti waxa ay markaa ka dalbadeen shacabku inay iscaasisho balse waa ay waxay ku adkeysatay inay xafiiska sii joogi doonto barnaamijka kulanka kulankeena dhegeysaneysaan idaacadda kulmin waad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network dhacdo kama bogto ibarrinsayo waygu baahaye siduu ii hurdo kama bogto ibarrinsayo waygu baahaye haddaan ku bukaa may bogsiin karta haddaan ku bukaa bogsiin kartaa kama igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdala bahdi iga jare labsi igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdala bahdi iga jare inta buddhigin ogsin kartaa intaan lay bood dhegin ma kartaa dhaqashada kalgacal badhba iga hadhee igu boob markan bidhaanka arko dhaqashada kalgacal badhba iga hadhee igu boob markan bidhaanka arko yambadin warkee maxa inuu ballanaa iyombadin wartee maxa inuu ballanaa ku gudbana miyaad soo bixi karta iyo kale ayaa kamid ah ku luqeynaya waa fanaaniinta kale cumar dhowrle iyo marian mursal waxay ayd dhextaalka barnaamijka kulankeenan heese kale ayaa noo socda balse markan waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantao kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalin sabdi ah taariikhduna waa sideed iyo labaatanka bisha koowaad ee janawari sanadka labada kun saddex iyo waa maalinta labaatan iyo sideedaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol soddon iyo toddoba cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii doorasho ka dhacday dalka jabuuti ayaa waxaa madaxweynaha kumeelgaarka ah ee soomaaliya loogu doortay allaha u naxariistay cali mahdi maxamed kadib markii madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed siyaad barre uu dalka isaga baxay maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaalkii dowladda itoobiya ayaa ku dhawaaqday in dhammaan ciidamadeeda ee kala baxday dalka soomaaliya oo ay muddo laba sano ah ka howlgalayeen maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun labaiyo tobankii koox hubeysneed ayaa magaalada muqdisho ku dilay allaha u naxariistee weriye xasan cismaan cabdi oo loo yaqaano fantastic oo ahaa agaasimihii xilligaasi ee idaacadda shabeelle ee magaalada muqdisho maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol shan iyo tobankii diyaaradihii dagaalka ee jarmalka ayaa duqeeyey markab nooca xamuulka qaada oo maraykanka lahaa markabka ayaa xilligaasi qaaday markabka ayaa xilligaasi qamadi u waday dalka ingiriiska maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo labadii ciidamadii jabaan ayaa weerar ku qaaday gobolka shanghai ee dalka shiinaha ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii diyaaradihii dagaalka ee yuhuudda ayaa duqeeyey magaalada qaahira ee caasimada dalka masar guud ahaana waaga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n luul way mahadsan tahay xubintii maantao kale maxaa dunida ka dhacay ayayna la socodsiineysay markan hindiya haddaan eegna laba diyaarad oo nuuca milatariga ayaa la sheegay inay ku burbureen qeybo kala duwan oo kamid ah wadanka hindiya xili ay sameynayeen dhaqdhaqaaqyo milatari iyo tababaro ay ku jireen waxa ay ku burburtay midda koowaad meel saddex boqol oo kilomitir u jirta dhanka koofureed magaalada new delhi ee caasimada wadanka hindiya labada diyaarad waxa ay ka kaceen sida la sheegay garoonka diyaaradaha ee milatarigu leeyihiin ee loo yaqaano gawalior oo isna markaa kamid ah garoomada ugu muhiimsan ee wadanka hindiya waxaynu helnay xogta muujinaysaa in mid kamida ah diyaaradeenu ay ku burburtay qeybo kamida ah wadanka hindiya ayuu yiri dharmender gawur oo la hadlay wakaalada wararka ee a f b diyaarada kale iyana waxay ku dhacday meel aan sidaa kaga fogeyn goobta waxaynu u dirnay koox ka shaqeysa arinta maamulka magaalada ankita atana oo loo yaqaano markaa kana mida maamulka magaaladaasi ay shilka diyaaradeed ama diyaaradda ku burburtay wakaalada wararka ee routers ayuu sheegay in saddex kamid a ah shaqaalaha laga badbaadiyey oo isbitaalkan loola cararay oo la aaminsan yahay in markaa ay dhaawacyo soo gaareen balse midka shaqaalaha saddexaad lama xaqiijin waxaa gaaray sidoo kale xog dhammaystirana lagama helin sidoo kale diyaarada kale iyana waxaay markaa ku burburtay ee qeybo kamida ah wadanka hindiya balse iyana lama soo warin khasaare ay geystay diyaaradda burburtay midda koowaad waxaa loo yaqaanaa sokai tati halka midda kale loo yaqaano marrage two thousand oo marka ah diyaaradaha noocyada militarigu ay isticmaalaan waxaa arintaa xaqiijiyay xubno kamid ah militariga wadanka hindiya waxaana markaa ay noqonaysaa in mar kale ay shil kale la diiwaangeliyo oktoobar ayaa u dambeysay shan askari ayaa ku dhimatay diyaarad ku burburtay oo helicopter ahayd qeybo kamid a ah gobolka banadesh oo ah gobol u dhow goob aada militarigu ugu badan yihiin oo markaa u dhow dhanka dhulka ay ku muransan yihiin wadamada hindiya iyo shiinaha ugu dambeyntiina waxaa la leeyahay majaalada damiror waxay qortay in nin isagu markaa iska dhigay inuu geeriyooday balse markii dambe la ogaaday inuu nool yahay hadalhayn badan ka dheliyay warbaahinta bulshada eh, ninkan oo lagu magacaabo halyeyga aaska baltazar lemos oo ah lixdan sano jir ayaa lahaa fikradda ah inuu qabto aas naftiisa u qabanayo ama tacsi kadib markii uu ku marogooday inuu qabto adeeg ay ku sugnaayeen dad yar waxaa la sheegay ninkan uu keenay aragtidan ayna markaa ku kaliftay in isagu uu samaysto aas markii hore waxaa uu facebooka soo dhigay sida la sheegay sawir uu iska qaaday banaanka isbitaalka albert entenstein waxa uu markaa ku yaalay sao paolo dalka brazil ah kadib maalintii xigteen waxauu baraha bulshada ku faafiyey in isbitaalka isagoo u jiifay markaa sidaan uu ku geeriyooday waxaa la helay in ninkani uu ahaa waxa uu sameynayay inay ahayd been uuna markaa ka been sheegay noloshiisa inay geeriyootay isaguna uu nool yahay majaalada damiror ayaana arintaa markaa warbixintani qortay markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay adduunyada waxaan dhalin dhaayuhuma ay qaban dhegna laguma soo warin kolay dhagax dixee tahay mar barmay dhacdaayo wixii aan la soo dhalin rabbina toos u soo dhigo iyagaa wax sii dhala waa taariikhu dhiganoo dhanna kama maraanoo haddii ayan sii dhalin ogow dhaxal ma reebaan wax kastoo dhallaanina wuxuunbay dhalaanoo dhib ka soo maraanoo dheefna looga yeelaa dhalmadaan ka hadalnana dhadigow sidiisii fool lala dhaqaaqiyo dhaxal axal laysku dhaamiyo dhiig laysku hoorshiyo fool dhinacyayntii maahee ujeeddada dhabtaa iyo yaan dhaxal ku kaallumin halabuurkii dhaartiyo abwaankii dhaqaaqee markii xaal ku dhiiraday dhafoorrada xafuujee dhabannada qabsadayee dhulka faalinaayee intuu meel dhakoolsaday dhudhumada ruxaayee dhabiishamay wuxuu dhalay raadiyow dharaartiyo fiidkiyo sakhdii dhexe intaba dhalowdahaayo dadweynuhu dhammaantii dhulka aannu ku noolnahay dhinacuu ka joogaba ay wada dheg dhegaystaan raallina ka wada dhigay sheekada dhextaalkaa dhankaan dan leeyahay aan kuu dhammeeye afdhabaandhow qaado adna maqalka ii dhiib ina guura kuu dhalay dharaar waa la soo maray xaajadii dhanaanayd ayuu raadiyo u dhalay magacaad ugu dhawaaqdana kulmiyaad dahdaanoo qorraxdii dhalaashiyo habeenkii dhacayaba sheekaan dhammaanoo aan laga dhargaynoo dhegaha kuugu miisaa dhacdana kuugu wariya wax kastaoo la soo dhalay wuxuunbay dhalaanoo waa la isdhaldhalaye raadiyihii waxbuu dhalay sheekada dhextaalkaa dhankan una dal leeyahay aan kuu dhammeeye afdhabaandhow qaado adna maqalka ii dhiib dhallaankii shalaytiyo raadiyihii markuu dhalay wuxuu dhalay wardhiiliyo dhexdhexaadka hadalkiyo farxad lagu dhammeeyiyo dhekafaar ayuu dhalay waxaadna ugu dhawaaqdaan dhibcabadan takalamaal dhanka ay ka socoto socotiyo dhanka ay u socotana dhaqsa kuma fahmayside waa dhinacyo badan tahay adoo bari ka dhowroo dhaayaha ku haayuu galbeedkaaga soo dhici markaad diilla qaadoo u dhandiilsa leedahay ayuu sida wax soo dhacay dhakada korkeediyo dhalada kaaga soo dhici markaad yara dhakuushoo dhiillada dareento dhinac uga huleesho ka dheeraw is leedahay dhulkay kaaga soo bixi markaad yaabto dhirtu kula wareegto ka dhaqaaqis leedahay sida dhibicda roobkay kugu dhoobataayoo dhabannada ku daartaa dhabba looga bayriyo dhinac looga leexdiyo xarun looga dhuuntaba kaasoo dhammaatee waa saa ugu dhex noolaaw sheekada dhextaalkaa dhankan ula dan leeyahay aan kuu dhammeeye afdhabaandhow qaado adna maqalka ii dhiib dhallaankii yaraa iyo ina guura kuu dhalay raadiyow dhaqaaqoo muusikadu dhacayso wararkuna dhex yaalla jiraan kalamaanna dheer tahay haddii uu kulmiya dhalay wax kastoo la soo dhalay dhallaan kuma sugnaado waa inay dhalaanoo dhaxalkoo la reebaa isudhiganta weeye kulmiye lasii dhalay dhabbihii ma seegine kalamaan hadduu dhalay dhallaankii dhashiisii isna waa dhiggiiso waa in uu dhal reebee ilan waa la soo dhale waana bila dhammaysto shinkii waa dhammaado fooshii soo dhowaatee bal kalamaan maxay dhali abwaansangaabo adaaba kalamaan ka dhib badane na dhaafnihow shidadaada geedkaanna maanta kabacdi yaannaan kugu arka su'aalahaaga jawaab uma hayne war kalamaan walba dhalaysun ogayne hatasiin sheego oo dhegensada kalamaan makokori hiiraan kalamaan eelbaraf shabeellaha dhaha lamada'ooda maro hayta war waxaad ka tagtay kalamaanta sey wallaahi ee maraykanka ka dhisan war isku maantii dawladdu qaadatay hadda ka hor xataa kalamaan baa dhashay <laughs> libiyooda ka dhaartay maabadaayna sagiirti war niman tanaag dareefaraysa oo maraykanka jooga ah. oo aan say wallaahi ahayn af soomaali ku hadla ah. oo nin cabdifatax leera ka mid yaha kalamaan samayn raba hadda war abwaan cabdiraxmaan axmed aw nuur su-aashiisa maydaan fahmine ah. haddaan fakaro waxay ila tahay xurriyad iyo dadkoo fakaro dhinac isku raacay dhalaysaa sababtoo ah waa waane iyo wacyigelin iswata war abwaansangaab cir er weyna ma'aayaddii caddayd iyo ushii muuse haysto abeesadii fircown iyo sixirkii hadlaysaa warkalamaan waxay dhashay ma aydan fahmine nin weriyaabaa madaxweynaha wuxuu weyddiiyey mudana madaxweyne midhaha nuucaad ugu jecelshahay wuxuuna ku jawaabay tufaaxa weriyihiinta warkii la cararay baa wuxuu yidhi war degdega madaxweynuhu wuxuu jecel yahay tufaaxa idaacaddiyaa laga sii falanqeeyey waxayna dhaheen madaxweynuhu wuxuu jecel yahay tufaaxa oo ma jecla cambaha muuska liinta iyo babaayga fadhi kudirirkii baa warkii lala aaday jeclaaday odayaashiina waxay dhaheen mirihii buu kala doorbiday oo hal nooc ka jeclaaday cadaaladna waddankan laga sugi maayo siyaasi mucaarad ah baa jir jaraa'id qabtay wuxuu yidhi tufaaxa midabkiisu waa casaan marka waxay ka dhigan tahay in madaxweynuhu jecel yahay inuu dhiig daato oo ma jecla nabadda iyo midhaha midabka caddaanka ah leh aqoonyahan siyaasadda ka faalloodaa wuxuu yidhi waxaa dhici karta inaanu ula jeedin tufaaxa la cuno ee uu ka wado shirkadda abal ee maraykanka laga leeyahay hadday sidaasi tahayna wuxuu isticmaalaa alaabahooda oo wakhti kulmiya bulshada rayidka ahaa shireen kadibna waxay dhaheen arrintan waxay dhaawacaysaa horumarkii aan hiigsanaynay ee ahaa inaan magaalooyinkeenna cagaar ka dhigno odayaal dhaqan baa degdeg u kulmay waxayna warku soo saareen dhaqan ahaan annaga cambaha iyo mooska ayaan cuni jirnay waa wax nagu cusub arrinta madaxweynuhu ku dhawaaqay barihii bulshada isla waxaana lagu qoray xageed isleedahay in lacagta tufaaxa uu ku iibsado uu madaxweynuhu ka keenay maadaama uu qaali yahay wadaad baa isaguna fadwooday wuxuuna yidhi wa aakhiru zamaan bun iyo salool ayaa barkadu ku jirtaa oo dadkii hore isticmaali jireen madaxweynuhuna wadadii baadiduu cagta saaray dhaqaaliyahan baa ka hadlay wuxuu yidhi ujeeddada madaxweynuhu abal u ammaanay waa in beeraheenna saytuunka aan la iibsan oo suuq la'aan nagu dhacdo mm-hmm ilaa hadda waa la isku wareersan yahay war kalamaan dhasheedii adigoon ku dheeraan saw dharaarda toosoo iska dhiciya cadowgiyo dhiiranaanu kama dhalan dhambaalkeeda kalamaan abwaansangaabo kooxdaynii kaalamaanaheed wixii kaa dhaashay waa kuwaas kooxdaynii kaalamaanaheed wixii kaa dhaashay waa kuwaas war kalamaanay war ma haysaane wixii ammaantoo dhan daldalayna hees mi ahayn war waxaa looma baahna anaa warkii ugu dambeeyey idiin hayee waxaa ka furmay shirkii aakatashiga s c waxaana gogosha dhigay oo shirgudoominaya garaad jaamac garaad cali waxaana ka soo qayb gelay dhammaan salaadiinta beelaha halkaa dega hoolka shirku ka dhacaya iyo dhammaan magaaladoo dhanna calanka soomaaliya lagu sharaxay wargaboosow calankii somalilan xaggeen la geeyey war nin ajnebiyo hadda ka hor soomaali qurbaha joogta la hadlaayay wuxuu yidhi markii la ii fasiray heesta astaanta u ah soomaaliya waxaan ogaaday dad dhibaato u diyaarsan mar walba inay yihiin sababto ah waxay leedahay soomaaliyay tooso toosoo isku tiirsado hadba kiinna taag daran taageera weligiin wuxuuna sii raaciyey meeshaas waxaa ka garan kartaa in soomaalida bilow ilaa dhammaad ay inay midoobaan u baahan yihiin oo kala qoqoban yihiin sidoo kale ay dhibaataysan yihiinoo inay iscaawiyaan u baahan yihiin war aniga waxaa igu darreed heystaa markaan dib u dhadhamiyey hadba kiinna taag daran taageera weligiin sababtoo ah waxaa halkaa ka muuqanaysa dad weligood taageero taageero u baahan aryaadhaha madaxweynihii hore ee sambaabi robert mugambi waxa uu yidhi wadammada heeskooda astaantaahu ay aad u dheer tahay dhibaatadooda aad u badanoo heeska waa ku sharaxayaan dhirirka badan wargaraad jaamac garaad cali oo ka hadlaya shirka laascaanood ka furmay wuxuu yidhi hadda ka hor baan lunnay hadda ka bacdina inaan lunno maaha waana inaan ka shaqaynaa midnimada soomaaliya markaa waxaan la yaabanahay itiraafki ay somalilan raadinaysay ma baraankii buu ahaa socoto hadday imaan weyday ma iyadoo kala socoto imaan doontaa wargooyin warmoog baa tihiine gooni isutaagga somalilan waa muqadis baa laydin yidhi war laftirkaadu warmahaysidii wallaweyntu waxay dhahaan midnimada soomaaliya waa muqadas war laftirkiinnu war ma haysaane waxaasoo dhan puntland aad soo afjartay sababtoo ah waxay dhaheen sidii dawlad madax bannaan baan u dhaqmi doonnaa wixii hadda ka dambeeya war somalilan war kama haysaane madaxweyne daahir riyaale markuu madaxweyne siilaanyo xilka ku wareejinayay wuxuu yidhi madaxweyne waxaan kugu wareejinayaa somalilan oo mida xuduudaheeduna sugan yihiin madaxweyne siilaanyana markuu madaxweyne muuse xilka ku wareejinayey wuxuu yidhi madaxweyne waxaan kugu wareejinayaa somalilan oo dhammaystiran haddaba madaxweyne muuse madaxweynaha ka dambeeye muxuu ku wareejin doonaa horta marka hore inuu madaxweyne ka dambeeye ma ku talagalay war qof kastaa wuxuu hayo ayuu wareejiyaa aryaaga boose madaxweynayaasha uu soo tiriya mid somalilan oo dawlad ictiraaf haysata wareejiya miyaa ku jiray hayse tareenoo haddaan muuse lagu eedaa aqoonsaa kuu dambeeye lookalkiyaa ah. kala dhimanaa lagu yidhi oo dhutinaya war wax kastoo wax ka dhiman yihiin waa dhutiyaan aqoonsina waa dhimanaa weligiis aryaanaha waxay soo socotaba haddaan ma waxay joogtaa maantaana muusa bixiyey mahay ka muuqatumaare maantaana muusa bixiyey mahay ka muuqatumaare war cabdilow muuse bixi shirib ma yaqaan qof wuxuun aqoonna lagula hadlana waa xan aryaa bishaaroo wax ma ogide muuse meel kale kama imaan war kalemaanay war ma haysiine fadhigii baarlamaanka waxaa aayado qur-aana ku furay sheekh xasan waajidi ma xildhibaan baa loo doortay aryaa sheekh xasan waajidi waxa uu ka mid ahay culimmadi shirayse go'aamadii ka soo baxay miyuu baarlamaanka horgeeyey warwarkayga dhex geliline shiikhu xataa waa duceeyey midka samahaddiidiyo inuu saaxalku naga baxo shiikh soomaaliyow doeey doeey doeey doeey yo erena wuxuuba yidhi ducadaydu mustajaabo waaye berigana baarlamaanka waxaan u soo aaday ducadayda iyo dardaarankayga in ilaahay ku toosiyo aayadaha qur-aankaana allah u aqbalo tawfiiqdana allah waafajiyo sababtoo ah ummaddii baarlamaankaadu hagaago dowladnimadeeda iyo sharafteeduba way hagaagaysaa war baarlamaanku shiikha ducadiisa amiin dhahadad weynow ma dheheen amiin allahayow wa ammaanadaade baan anna ku daraya aniguna baarlamaanka minaan ka mid ahaa lahay beriga waxaan dhihi lahay aamiinta ducadiyo alla bariga mooye arrin kale ma hayne waranina baalawa soobanka dhow waliba arafaday aamiin allahayow aamiin ilaahowna sii warmadaya waxaad ka tagtay adduunyada nin nool wakhti uruga iyo waayaama farax waranna waxaan ku dari lahaa ayaabaha adduunyada haddii aaran laga dhigo asaan aan fa cudur jirin asaan aalad loo sidan kuwa aarar hore dilay dadka kii ogaal yaru inuu aaminaha badan kii aqiidda heestoo arkaamtii islaamkiiyo aayadaha yaqaanana waxa uurka uga taal waa edeg adduunyadu addoonkii ku noolina allihii abuurtaa oontow cunaayaiyo irsiqiisi qorayoo la iloobi maayo ilaalooyin adagoo amarrada ajiibaa loo soo adeejee eedsan lagama waayo afar maalin waayo ejel lagu sugaayo layska aalli maayee ashahaadka eebbo ow afka noogu mari warwar ma haysiine eh. kursigii taliya hay-adda nabad sugidda ee mahasalaad walligadiyey aga wargooyin ma kursi kale loo doortay war kursiga mahadyaa laascaanood geeyey war kursiga mahad ninka u hawooday eh. waa nin indhaadaga ma qorqor ba qof kala siiyey hayehee asagu ma ka aqbalay he warwarku ay dhex gasheene eh. guddiga kumeelgaarka ee doorashada waxay soo saareen habraac iyo wakhtiga la dooranaayo kursiga hoo boqol afartan iyo toddobo ee uu ku fadhiiyey xildhibaan mahasalaad haddana ah agaasimaha nisa waxaynu guddigu sheegeen sheegeen in ugu bisha labaad doorashada kursiga la qabanaayo waana saddex beri kadib wargooyin war ma haysaane ah. soomaaliya maamulka hawadeeda toos bay ola wareegtay baa la yidhi weliba derajada ugu sarraysa bay qiimaynta ka gaadhay baa la yidhi gareedheena way qaadatay baa la yidhi sida dawladaha waaweyn awalna jiibay ku jirjirtay baa la yidhi war dagaalkii faraha lagaga gubtay ee mudug ka socday ah. weli maqawdaa laysku hayaa war qawla isaguma sininoo qamaca laysku gadiyeye ah. godadkii ay qoteenaa lala yaabay gabadhaa qabacdaasaan ku keena ee samigay cabdullana waxa uu yidhi eh. o malaygaaba dumarmarow eh. shabaqa meegen somuta eh. malaygaba dumarmarow shabaqa meegen somuta war cabdulla waxaan maqli jiray aw milaa qawminanka malaay ma soo moodi kara aw milaa qawminanka malaay ma soo moodi kara xubintii kalmaan ayaad maqlayseen guud ahaan waa inaga intaa barnaamijkii kulanka inaad kala socoteen warbaahinta kulmiya anigoo cabdicaziz barada barnamijka kala socodsiinaya cabdirasaaq aafir sameynaya gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa heesta halkudhageedu yahay balan baalis waxaa ereyada laga hayaa cali saleebaan maxamed bid laxanka xasan aadan samatar ayaa iska leh isaga ayaana ku luuqeynaya waan heysii soo baxay kun sagaal boqol sideed iyo toddobaatankii nabadgelyo dhadhaadhe webi baan marayo barbarkana daruur balambalis halimale balambalis halimale balambalis halimale balambalis halimale hadbalanka buuda adaribi dhanka hadbalanka buuda adar dhirtu biliicdaad wax dheer bulshokaygo mutaystiin sidaan ugu beeramo subaxaan ku boqdaba subaxaan ku boqdaba subaxaan ku boqdaba subaxaan ku boqdaba yaan kugu badhada adnariidanta yaan kugu cadaad wax dheer tahay